maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan axad weeyaan waana sagaal iyo tobanka februaayo sannada barnaamijka ciyaaraha doorka yenen saaxiibada waxaa ku dhegeysan doontaan kulamada dhowaan la ciyaari doono kooxda kubadda cagta manchester united waxay la ciyaari doontaa shanta galabnimo kooxda kubadda cagta leicester city sidoo kale sporis waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta westham caawa toddobada habeenimo qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta barcelona waxay ciyaari doontaa horyaalka liigaha caawa kuwii tobanka habeenimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta kedis waynu falaqeyn doonaa saaxiibada sidoo kale dhanka talyaani aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta yuve caawa waxay booqan doontaa garoonka ay ku ciyaarta kooxda kubadda cagta sbecia romana waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta iles verona saaxiibada aynu eegi doonaa ciyaarihii la ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester city ayaa taaka loo dhigay nottam forest ee taaka udhigtay iyadoona sidoo kale aynu doono kooxda kubadda cagta arsenal iyagana guul muhiim ah ay ka gaareen kooxda kubadda cagta stanvilla marka arsenal inay guuleysatay barbadha ay gashay mancity waxay ka dhigantah in arsenal iminkanba hogaanka horyaalka bremelig ee ku haya marka tagerayaasha arsenal way faraxsan yihiin halka kooxda kubadda cagta mancityna aynaya jabsan yihiin markii la eego beeb muxuu ka yidhi arrinkaa sidoo kale chelseaa weli waxaa ku socota guuldaro oo kooxda kubadda cagta sudhamptom ayaa hal gooli waxba ku garaacday saaxiibada waynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid gushii ay gaartay wararka suuqa kaliibsiga ayaana ka marnayn soo dhawaada saaxiibada farax cabdulahi aadan qorsheeya farsamaynaya anigo cabdilshiid ibraahim ee caalin ah barnaamijka waa idinla socodsiinaya ee soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarkeenan waayahay saaxiibada waa ka waxaynu ku bilaabeynaa barnaamijka ciyaaraha duwarkeyenen ciyaarihii shalay la ciyaarayn oo iyadoon aynu eegi doono kulamada jira ee dabcan markii la eego iyo weliba kulamadii la ciyaarayaynu ku bilaabne kulmadii shalay la ciyaaray kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ay markaa ay guushii muhiimka ahaa ay astonvilla ka gaareen iminkaba ay ku raaxeysanayaan the gandaris ayaa afar gool iyo laba ku garaacday kooxda kubadda cagta stanvilla haddaba arsenaal ayaa sidoo kale garaacday macalinkoodii hore ina imri sidoo kaleeto arsenaal waxaa caawiyey goolhayahoodii hore ee ninka layihahdo martinez sida iminkan bayaadka loo hadalhayo markii laeego maadaama mid ka mid ah goolashii uu iska dheliyey markii la eego afarta gool ay dhaliyeen kooxda kubadda cagta the ganars ku bilaabno ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan ciyaar kooxda kubadda cagta arsenal ay markii horeba ay rajinayeen inay guulaystaan ciyaar ka dhacday garoonka villabarg stadium ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta aston villa haddaba markaynu eegno koox kubadda cagta aston villa ayaa goolka koowaad bilowday oo ninka la yihahdo ayaa bilaabay ciyaarta markii mareysoba shan daqiiqo kadibna taageerayaasha weliba kuwa mucaaradkaba waxay bilaabeen in arsenal markaa ay ku adkeeyaan ay yidhaahdaan koley lehe waa ka arsenal markaan meel ayaa loo wadaa ciyaarta markii ay ahayd lix iyo toban daqiiqo saaka ayaa gool qurux badan ka dheliyey kadib caawin ama bannaanka uu ka helay ninka la yidhaahdo bokaya saaka goolkaasi qaladkiisii waxaa iska lahaa difaaca kooxda kubadda cagta stafilla ninka la yidhaahdo midkins ama mingis ninka la yidhaahdo kadib ciyaarta soddon laba daqiiqo continio ayaa ciyaarta ka dhigay laba gool iyo hal oo mar kaleeto ayaa hogaanka laga qabtay kooxda kubadda cagta arsenal markii la eego kadibna ciyaarta qaybta hore labo oo ay lahayd koxda kubadda cagta estevilla iyo hal gool oo ay lahayd koxda kubadda cagta arsenal ayay ku dhammaatay qaybta hore kadibna qaybta labaad ee ciyaarta ninka la yidhaahdo zinshenko ayaa lixdan kow daqiiqo gool qurux badan dhaliyey kadibna martines sagaashan iyo saddex daqiiqo ninka yarada gorgino ayaa eh, dabcan cadaadis saaray oo banooniga ku dirbeeyey kooxayaha kooxda kubadda cagta stanvilla martinis ayaana ongool iska dheeliyey sidoo kaleeto ugu dambeyntii martinelli ayaa kubadda oo kontarataaga ah oo ay heleen kooxda kubadda cagta arsenal isaga ayaa goolka ugu dambeeya oo afarta gool ahaa oo martinelli ayaa markaasi dabcan goolkiisii ku raaxaystay xataa inta uusan dhalin kor maadaama goolhayaha uu banaanka u soo baxay oo ciyaarta gabagabo markay ahayd markii la eego haddaba guushaasi ay gaareen kooxda kubadda cagta ee arsenaal waxay ka dhigan tahay in iminkan hogaanka horyaalka brmelig ay ku raaxaysanayaan inkastoo arsenaal eh, la garaacay oo kooxda kubadda cagta mancity ay garaacday kulankii astonvilla kii kasii horeeyay laakiin arsenaal markii la eego maysan iyo jebin oo hoggaanka horyaalka brmeliga dib ayay u soo ceshteen maadaama guusha muhiimka ayay gaareen hadda arsenaal ayaa hogaaminaysa horyaalka bremier leaga waxayna sanadkan doonayaan rajadoodii ah inay ku guuleystaan horyaalka bremier leaga labada kun iyo afartii ugu dambeysay markaasi oo qaab anfisibala ama qaab markaasi ambitan ay ku qaadeen marka duubanaha kooxda kubadda cagta ee arsenal michael arteta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu aad ugu faraxsan yahay bandhigii qurxoona ciyaartooyda the ganars ay sameeyeen wuxuu leeyahay xaqiiqda wax badan ayaynu sameynay ugu dambeyntii liibanta ayaanu helnay uu leeyahay marka mekel wuxuu leeyahay weli shaqo badan ayaana sugaysaa waxaynu doonaynaa in sanadkan wax badan aynu sameyno marka mekel uu faraxsan yahay iyadoona ciyaartoyda kooxda kubadda cagta arsenal ama taageerayaasha iminkanba ay ammaanayaan ninka yihahdo gorgino oo kaga soo biiray kooxda kubadda cagta jelsia ninkan markii uu soo biiray koox kubadda cagta arsenal waayadan xaalad xun ayaa haysatay the laakiin ugu dambeyntii taageerayaasha durba waxay bilaabeen in booska saxda ah ee ninka layidhaahdo ee dabcan gorgino uu yahay nin aad u khatar badan marka thomas barty hadduu maqan yaha waxaa leeyahay dib ma jiro oo taageerayaasha iminkan aad iyo aad ay u farxasan yihiin marka saaxiibada haleelanka ka yeelan soo wacayna fursadaynu siin doonaa oo barnaamijka ay kaga qayb qaadan karayaan waanu falanqayn doonaa kulmadii la ciyaaray iyo weliba kuwa iminkaanba la ciyaaray ama kuwa maanta la ciyaari doona marka arsenal marka guul ayay gaartay guushaasina waxay ka dhigantahay iminkan hogaanka horyaalka barmaliga gacanta ku hayaan marka xaaladda kooxda kubadda cagta the ganersna waa ka dhanka kalena haddiinu eegno kooxda kubadda cagta mancity ayaa xal iyo hal gashay kooxda kubadda cagta netan forest marka mancity waxaa leeyahay bandhigii ay sameeyeen kubad qurxoonidii ay sameeyeen sidoo kale dhacdooyinkai cajiibka ahaa oo ay garoonka weyn ee ku ciyaarto kooxda kubadda cagta nettham forest ee garoonka la yidhaahdo the city garoon ay ku sameeyeen wacdaradaasi ugu dambeyntii wuxuu kusoo dhammaatay in min halhal dhibcood ay qaataan man city iyo weliba kooxda kubadda cagta nettham forest benadi silva ayaa bilaabay afartan kow daqiiqo kadibna siddeetan afar daqiiqo ciyaarta gabagabada markay maraysayba ninka layidhaahdo ninka layidhahdo caris wood ayaa barbareeyey tusaale ahaan kole boqolkiiba toddobaatan iyo afar dhanka bosishinka kooxda kubadda cagta mancity yaa haysatay waana laba jibaar intay haysatay kooxda kubadda cagta netan forest ama saddex jibaar weeyaan waxay ku tuureen ilaa iyo toban korno ama toban geeska laad ah waxay markaasi ay sameeyeen ilaa iyo toddobiy toban shuud oo of taarged ah halka lix shuud oo on taargeda ay sameeyeen waxa ay marka ay ataakin gareeyeen jeer kubadaha halista ahaana oo la yidhaahdo dangeros attackskana wuxuu ahaa boqolkiiba ama sagaashantodoba jeer halka boqolkiiba lix iyo toban keliya sameeyeen koox kubadda cagta nintham forest markii la eego waxaa goolkiibarka koox kubadda cagta nintham forest ayay si fiican u ciyaareen ninka la yihahdo nafas weeyaan oo shan jeer ayuu badbaadin cajiibah sameeyey marka waxay dhammaystireen shan boqol siddeetan iyo kow baas kooxda kubadda cagta mancity total baska markii la eegana ay sameeyeen halka koox kubadda cagta newton forest ay sameeyeen keliya waana sababta koox kubadda cagta mansity xalay ay boqolkii boqol kaga fiicneed laakiin ciyaarta markay dhammaatay beeb ayaa hadlay wuxuuna leeyahay run ahaantii adigoo sidaa u ciyaaray ciyaartii quruxda badnaa soo bandhigtay haddii lagaa badiyo markaasoo kale waxaa tahay uu leeyahay qof anlaki ah ama qof markaa dabcan nasiib daro ku dhacday marka beeb cabashayuu muujinaya wuxuu leeyahay kooxaha markii ay difaaca ka galaan way adag tahay uu leeyahay in markan oo kale goolal aad ka hesho marka xaaladda koox kubadda cagta masiti waa ka masiti marka barbaraha ay galeen taageerayaasha koox kubadda cagta arsenal way faraxsan maadaama iminkanba laba dhibcood hogaanka horyaalka bermaleeg ay ku hayaan waayaha saaxibada ah leelanka keyana soo wacaya fursada ugu badan ayaynu siin doonaa ayaa soo wici karayaan saaxiibada oo barnaamijka falaqeynta ciyaaraha ay si toosa ah kaga qayb qaadan karayaan marka saaxiibada ayaynu fursad siin doonaa oo badi ka hadlaya dhacdooyinkii shalay laga diiwaangeliyey ee mancity oo taaka loo dhigay arsenal oo iyadana guul muhiima gaartay oo afar iyo ku garaaday saaxiibada ayaynu fursad siin doonaa dhawaana ah, kulamada kale ayaynu falaqeyn doonaa bal saaxiibka ugu horreyan soo qabanaya soo dhow dhawaantada saaxiibada ee barqowne aada iyo aad barqo wanaagsan walaasha aad intaa walaal magac kuraaciy dictoore jiilahan waaye degmada yaabsidaa joogaa waa kaa inaa tahay so dhow aad raadushiida horta xalay ilaa shalay kulamo dhowraa laga ciyaaray ingiriiska waxaa ugu weynaaday kulankii liverpool iyo newcastle horta liverpool soo laabatay isleeyahay chelseana waa la garaacay arsenal xili dambe warta hagariyaasha arsenal hambalyan leedahay maatana kooxdeeda ku dhacatay manchester ciyaareysa guula madisina iyo madrid oo xal ciyaarsan inay buugaas kudhacsanay barcelona oo caadi ciyaareysa guuldaro odisina cabdishida waayahay waayahay aad aad kaga mahad celinaya taageerasha manchester united xataa waxay isku hayaan in kaalinta labaad ay markaan usoo dhawaanayaan maadaama lixdan iyo Eh, iminkan ba ay leeyihiin oo markii la eego afartan iyo lix dhibcood marka wxuu doonayaa in ay hore usii socdaan marka waa kaa saaxibada kale aynu fursi doonaa barnaamijka iminkanba ka qayb qaadanaya waa kaa oo markii la eego iminkanba waa kaa soo dhow aadee soo dhow waa lagu maqlaa soo dhow codkaaga sar waqaad oh. waalaikum salam waraxmat اه ايوه معاك ويا برامج ولا 99 wayahay saaxiibkaasi barnaamijka midhamala socda saaxiibada kale ayaanu fursasi doonaa barnaamijka qayb qaadanaya marka manchester waxay doonayaan inay gadgaadaan kaalinta labaad ee horyaalka bermaliga maadaama kooxda kubadda cagta manchester city ay kuftay marka saaxiibada kale ayaanu fursasi doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya weliba kuwa iminkanba fadhi waxaa noo soo diraya aad iyo aad soo dhow aad iyo aad soo dhow saa barnamijka la socdaa dhow soo dhow soo dhow soo dhow waadhawa aniga waa ku oo jira insha allah waa ka marka waxa weeyaan manchester hal ah, ku ah mucaarad xalay liverpool hata ido cagata laba iyo maraysaa waxay ku badisay liverpool aad iyo aad waxay ku badisay labadaas ay ku badisay waa kaa jelsia barbadhac ay la gashay waa la garaacay weeyaan oo southampton ayaa garaacday xaalada bal ah. <laughs> ka war xaalada jelsia aad iyo aad mar horaan ka hadlo waxaa yidhi maxalinkaan khibrad ma lahan maxalin oo dana oo maahan oo yaqaano kooxya ku yimid ma yaqaan kooxi weyn si loo loo loo ciyaartooyde loo keenay si oo loo kala sufo si oo commissionka loo habeeyo wax sama yaqaano oo aragtay oo qaladaad badan oo galaya samino marka shaqadaas ku socdo artay jalsi meeqaada ku saabsanaada ku jirtaa ninkaan haddii intan laga burin in jalsi waxaan filayaa kaalmaha hoose ay geli doonto garahan boter qudhiisa wuxuu leeyahay ani qaladka maskeli um dadka taageerayaasha inta badan waxay u moodan ay leeyihiin in garahan buu leeyahay marka adiga ahaantaada maxaa isleedahay isa qudhiisa xataa wuxuu leeyahay ani qaladka maskeli markaan ciyaartooyda ayaa la leeyahay qaladkaygaas kale maxaa isleedahay marka aniga xus leeyahay ninka hadii mar lacag la geliyo kooxda oo dhaqaalada geliyo oo lacag badan lagu bixiyey waxaa laga rabaa markaan macalinka laga rabaa inuu xoogaa ciyaartooy kala saandhay ciyaartooyna maskaxdooda oo dhiso ciyaartooy aan maskax u dhisnayn maroona ciyaar karaan mafaan wa ka marka ciyaartooy niyadda in niyadda loo dhiso oo farsamo fiican lagu ciyaaro ciyaartooy hadda jala chelsea oo kale hadda kulan gaami league ma ciyaar rabtaa xalay waayo tosiye chelsea iyo james iyo u nasiiyey niman oo hadda jaabian ciyaar oo bixira horeanvido kale amba bixira b s g oo kale oo wuxuuna siiyey teega silfa iyo iyo james inta u fadhiisiya yahay kulan oo muhiim ah ciyaar wataa horyaalka waxa uu taagan kan xawaay baasi dhamaar aad iyo aad xilligaas iyadoo la marayo waqtigaas la marayo inaan ciyaartooy keed ka dhigto waaba waa adaa isdegshaba waxaa warkaa kocda inay soo sii aado oo kaalmaha hoosaa sii aada warkaaba waa kaa marka marka arsenal waxaa leeyahay wallahi arsenal jaanis ay istaayo city waa artay oo iidan tabar tasmeeyo sultaan aad iyo aad marka arsenal reaalkaaqaadaqabta weyn ay haystaa marka arsenal marka arsenal ha raaxaystaan aleed ha raaxaystaan waqti waqtigiina qaataa leeda miya <laughs> ah, arsenal deetaan kusii wado waqtigiina qaata arsenal deetaan kusii wado reaalku waa qaadaysaa laakiin haddee haddee city camal iskaristo iyadana ku kufto waxaan maleynayaa city ay ku ifaajiso doonto aad iyo aad bal ka warran man city iyagana waxa weeyaan waa waa waa waa waa gabagabadii gool lagu soo bareejiyey sidii loo filaya maaha ma waa ka fiican tahay waa fari doontaa kulankaan naadi oo nanaan fari kusayso shaqo ma rabto shaqo ma rabto nabadhaan forest naadi kabadi weyso oo barbarada galay xilligaas hal gool ka dhalisa hal gool laga baraan keenayo inaysan meel u socon waa loo jeedaayo nabadhaan forest waxaa rabay xilligaas inay kala suurtaa robert sax iyo afar shan iyo geeso bal ka hore liverpool ka hore liverpool aad iyo aad aad iyo aad nabadhaan forest kalka hore soo badisay inaa macnaha kalkan kuufto waxaad muujinaysaa inaad nin liidato oo addiisan fiican aan ku jirin oo qoogaa adna aanan rabin hodayaal iyo waxda rabin sababtoo arsenal haddee ee oo isku dhibcaadtihiin waxaa la raba inaad faa'iidaysto oo adna kulanka aan muhiima ku yahay aad badiso marka haddee iidan kufta waxaa waaye arsenal inaad faa'iidaysto waa fursadeeda arsenal kulan baaqiw eh kulanka baaqi haddee badiso shan dhibcood ay ku haya hogaanka aad aad bal ka waran liverpool soo laabashada sameysay waxa wey laba kun horyaalka ay badinayaan liverpool waana fiicantaa liverpool chelsea aad iyo aad ugu fiicantaa sababtoo ah liverpool iyadoo ciyaartoy loo gelin oo waxba loo gelin ee kasoo aada ugu rontahay oo macalin aad iyo aad macalin fiican <laughs> waa ka sakada chelsea waxay taagan yihiin xaaladda markana sii xumaanaysa kaalin tobanad ay ku jiraan oo hal gooli waxba ayaa loogu badiyay james league wareegi lix tobanka graham botter wuxuu bilaababa in kulan markaasi dabcan sida nin finaal ciyaaraya oo kale in ciyaartoyda qaar muhiimka una siisiiyo sida ninka la yihahdo james ninka la yidhaahdo eh, asbalqueta xataa xakiim ziyaaj marka ciyaartooyda sida korela inkastoo taageera chelsea korela ay nacaban laakiin waxaa weyaan xilligan oo kale in afar ciyaartooy oo safkaada ama iskuwaadkaaga muhiimkaa ah in markaasna siinaad u dirto waa xaalad kale oo iminkanba laleeyahay tababarahan calaamad su-aal ayaa la saaraya oo waxaaba macquula in saacadaha soo socod la ceeliyo oo waxaa la leeyahay ama borgentino ayaa macquul ah ama ninka aadka u khatarta badan ee la yidhaahdo enriqi ayaa macquul ah laakiin waynu arki doonaa kolley saaxibada kale ayaynu fursi doonaa barnamijka xil qaadanaya balso dhow waayahay soo dhow magacaydenka barnaamijka la socotay waa la socday ani taageero masir buu lahay xal inaan soo laabanay aada uga faraxsanahay waxaan leedaha taageerayaasha liverpool waynu soo laabanay waxaana diyaar u nahnay inaan usoo baxno champions waa ka xalay newcastle ayaa garaacdeen waxaa tii naadiga keliya xil ciyaareedka newcastle homia away u maray ciyaaryahaanada sida gagbo iyo weliba darwin nunis ayaa xalay bandhig qurux badan ay sameeyeen marka bandhigaas oo kale liverpool waxaa isleeda sanadkan xataa real madrid ku qalqagelin karayaan isleeda soma aad iyo aad real madrid waan ka aasindoonaa laba champions leaga laga qaaday mar kaleneed garoonka anfilna ku ceegeysan doonaa taageeryaasha real madrid ee sanadkan wax ku umaa waa kaa waa yahay walaashay waa kaga mahad celinayaa kriskaas laga <laughs> waa kaa <laughs> taageeryaasha liverpool waxay leeyihiin mar walba ayadaha ka aashanaa kooxda kubadda cagta real madrid waxaynu ognahay liverpool iyo real madrid waxaa ka dhexeeya cadaawad aad aad u baaxad weyn sababteeda ah laba finaal ayaa laga qaaday sida taageerayaasha kooxda kubadda cagta manchester united u nacban yihiin kuwa barcelona ilaa sababteeda ah barcelona waa kooxda keliya laba jeer ka qaaday kooxda kubadda cagta manchester marka liverpool looma sheega kooxda kubadda cagta real madrid marka toddobaadkana way wada ciyaari doonaan marka liverpool iyagana bandhigii qorxoonaa ay soo bandhigeen waxay ka dhigan tahay liverpool in markaan ay soo kabanayaan oo weli xataa soo kabasho cajiibaha laga dareemaya waayahay saxaabada kale oo barnaamijka ka qayb qaadanaya ayayna weli furtasi doonaan so dhow soo dhow waa ku maqalnaa waa ka haye markii toddobaad bardhaayen arsenal isbuucan waa ka takhalusayna macnaheeda hadda waa hadda taas waa laga tago cabsicabsi waa ma u maleeyayna waxay u <laughs> qadheen aad iyo aad marka waxaa rabtay ma soo baxle xaaladii duubeysin waa <laughs> diyad waa kaa waa kaa saxibkay ka mahad celinaya saxaabada kale ayaynu fursii doonaa marka waa ka saxaabada kale oo barnaamijkeeda qaadanaya bal so dhow hallo hallo so dhow waa kaa saxaabkaa waa inu ismaqli weynay saxaabada kale oo iminkaa barnaamijka ciyaaraha doorkeyana ka qayb qaadanaya ayaanu fursad sii doonaa waa ka saaxiibkan kale ayaan soo qabanaya sadhow san eh, tahay walaalkay cabdirashiid rashka aad baa ku salaamayaa door wanaagsan waa ka saaxiib sare door wanaagsan sadhow waa maasanta cabdirashiido cajiiba kismaanboolkusugnawb cajiiba cajiiba saaxiibkay sadhow eh, aad iyo aad madaxdayda si gaar ah wadankaaga salaamaa eh, maxaa leeyahay door wanaagsan dhegeystayaasha isboortiska ee falanqeynaya melowday ku sugan yihiin dalalkii muxdiintirija axmed santos iyo daawatolyaal ay kama tegan waxaa idin leeyahay door wanaagsan runaaantii maxaa waaye kulmo aad iyo aad ufiiso badan a la dheeri oo xali ah hmm. runaaantii adhanaaki taageer my united amasaate aad iyo aad aad iyo aad reer manchester waxaa weeyaan waa sanadkan waa cajiibatin cajiib <laughs> inaa diyaarsanna mala waa kaa sanadkan wax laydinka qaban kara malaha sanadkan waxaa weeyaan ama yurub league ku guuleysta ama brmer leaga ku guuleysta ama karawa kaabka ama efe kaab wax un le jira sanadkan <laughs> si wanaagsan cabdirafiyo runanti xali oo jelse oo dhegaal loo laabay maarkino aad iyo aad waa ku faraxsana aad iyo aad marka jelse ayadaa badilinay maxaa kartaan yow <laughs> jelse ah eh, hadda wax kaala dhexeey ma lahan jelse adiga kaafka kala dheeriyaima fahmno <laughs> iska rabtaa jabkeeda iska rabtaa miya jelse ina jabtaa iska rabtaa aad iyo aad aad yaad madaxdeyda marka waxaa waaye warka hadya laakiin waxaan rajeynaynaa meesha raanti waxaa waaye horta ay kasoo muuqan doonto marka inaa sanadka aad iyo aad waxaa waaye horta maa united waa la iskaga jeedaa kune aad iyo aad laakiin insha allah bilbidigeeda kusoo baxda rajeynayna marka walaalkay adiga dhegeystayaasha meel walba ay ku sugan yihiin waa kaa saaxiibkay cajiib waa kaga mahad celinayaa saaxibada manchester waxayba leeyihiinba war jelsia hasii xumaata ma ahane godkaa kusii dhacday leeyahy marka waa kaa wanu ognahay jelsia iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united wax ka dhexeeya marka saaxibada kale waa iminka barnaamijka ka qayb qaadanaya aynu fursada siin doonaa bal aad iyo aad saaxib saalayso dhow dhowa walahi taageer manchester waa kaa reer manchester reer manchester waxaa weeyaan aad iyo aad so dhow dhowa waa ku faraxsanaa inkastoo darti laga badiyey waa ka caawana ama galabka shanta galabna waxaa la ciyaaraysa koox kubadda cagta bal ka waran waa ka taqaluseena inta rumaadaha cusub farmaajo iyo raabsoodan aad iyo aad aad iyo aad waxaa weeyaan isbuucii ugu dambeeyey sborsi afar gool ku xaaqeen wallaahi laakiin yuri talmarisaa joogo meesha malu maluu degdegi karo aad iyo aad meesha jabhada ka dhooban haa wallaahi laakiin inaan guulisana degdegan insha allah aad iyo aad waa kaa waa kaa saaxiibkay waa kaga mahad celinaya wali waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenan saaxiibada ayanu fursadda siin doonaa oo iminkana ka qayb qaadanaya goorna kulamadii ayanu si gooni ah dhacdooyinkii laga diiwaangelinay balse dhow waa ka waa ka aad iyo aad aad saxabka wuu maqan yahay saxabada kale aynu eegi doonaa iminkan baa barnaamijka ka qayb qaadanaya waa ka bal soo dhow aad iyo aad waa ku maqalnaa soo dhow ah, waa ka inaan tahay barnaamijka ola socotaa aad iyo aad haye soo dhow bal ka waran kulmadii la ciyaaray soo dhow waa yahay aad iyo aad aad iyo aad waa ka markaad kooxdaada ad taageerto ama kooxdaada tusaalahaan manchester markaad taageerto marnaba uma ogolid liverpool inay badiso marka liverpool aad taageertana marnaba uma ogolid in manchester united ay guul gaarto marka sanadkan waa sidoo kale arsenal iyo mancity mancity sanadkan iyo arsenal oo ishayaa marka saaxiibada ee ugu dambeeya barnaamijka iminkan ka qayb qaadanaya aynu eegi doono barnaamijka aynu siin doonaa balse dhow an aada u mahadsantahay walaalkeyga ragka gudahaan saaxiibada warbaahinta ka heenay saaxiibada liverboolka jecel barka wanaagsan cabdirsido waa kaa waa kaa soo dhow walaashay liverpool xalay guul muhiima ah gaarteen bandhiga cajiibaa ah sameyseen soo dhow aasintaa darasiido kolay shalay saaxiibadii barnaamijka dhegeysanaya dhegeysanaya shala waxaan qodolladii hala kaga badinayna newcastle eh, aad iyo newcastle halista aan ogaa inaan indho laga celin karin bal xalay weeryaanada newcastle united oo aad ay u jiifteen kadib waxay markale isu qaadan waa jabtay liverpool taageeraasheeda haddaan ahan e, liverpool inay soo laabatay jaanta islahesh waan dareemanaa kuley waa rajeynanaa markaa rajeynana soo noolaato championka cabdirsiidow aadad balka waran goodi gagbo iyo darwi nunis bandhigii xalay sameeyaan in bayn horta goodi gagbo iyo darwi nunis labadii kulin ee ugu dambeysay iyo afartoo dhig xalay sidoo ciyaareen waa lugay kuley aniga waa fahmi lahaa ka dambeeda gagbo iyo nunis inay saan u kaxeen digada joota marka oo soo laabtay aad waxay sideen olada tartan geliya kaadka halageliya camal aad koley marka horta xidiga marka xidigeeda ugu jiro oo xidiga iska cabsanaya in asagaqaarad fiican qaaradiisa mar walba oo sii saramarinaya marka hambalyan leeyahay faniska ee liverpool kuwa arsenal oo xalay kuu gaaray joorjino guushii ugu wareegaan dadkaalin waan u hambalyanaya kolay manchester city middarfan baraajada la gelinayna ismadayaen barashada waa ku dhaha manchester baraaja gala waa ku dhaha city waa ay nagasay kolay chelsea maadaama dhibaato xun ay ku jirto kashkaaliga chelsea dhan hal iyo laba ka chelsea dhibaatada haysta waxaa waay garaan booter chelsea xidid maalinka waxaa la isnima faamto qadka dhexdaasideeda golaheeda aad ugu fiican yahay balse chelsea macalinkaana laga haystaa garaan booter macalin khibrad eh, lamaan macalin xidigaha shafiso wasafa iyo sida kale santaha ka dambe garan boder kulay caawa kuxiga baasha guula la rajeynaya ay simaha sidoo kale hambali leeyahay ruushka oo saaxiibadana ah jecel barnaamijka ay ka qayb qaataan sports horumar walaalkiis waa kaa walaashay waa kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibka ugu dambeeya ama saaxibada ugu dambeysa ayaynu siin doonaa fursada kadibna goodhow waxaynu eegi doonaa warka saacadda laba iyo tobanka doornimo bal soo dhowo aad iyo aad saaxib sir la socotaa aad iyo eh, aad waxaa ciyaareysa maanta manchester united xalay shalay waxaa wada dheelay arsenal oo adkaatay city hmm. oo soojinkii taageerayaashaasa ah, markaa ayaa naagtala noqday kadib markii city bareedeheleen walow arsenal kuwa gaaf yahay taasi oo ka dhigan shan dhinac inay hogaan ku qaban karaan haddii adkaadaan horyaalkan anigu aad iyo aad ku soco waa lagu maqlaa waa ka waa aad iyo aad saaxiibka qadkayaa ka go-y laakiin eh, qofkan kale ayaan fursada siin doonaa oo iminkaba barnaamijka ka qaadanaya oo gabagabada barnaamijka markii la eego eh, goordhow marka saacadda inoo eegto balse dhow aad adoo ku maqan walaal waa ka inaan tahay barnamijka oola socotaa bal ka waran kulmadii la ciyaaray iyo caawa manchester ilaa iyo kooxda kubadda cagta barcelona taageerwaa kaadee buluus oo xaalada ku xun ilaa macalinka la ceeriyaa aad iyo aad aad waan kaga mahad celinaya walaashay walaalkay aad iyo aad madrid ma badiyeen ya real madrid ma badiyeen real madrid xalay way badiyeen ha laba iyo wax bay ku badiyeen guushay gaareen oo ku arsenal anaga eh, naga daayaan dhaleeceento ala <laughs> jirnaahe waay walaashi <laughs> waan kaga mahad waa kaa real madrid iyadana way guuleysteen oo markii la eego marka waa kaa weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yaraan waayahay saxbada weli waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha doorka yenen haddianu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan in markaa ay guul ay ka gaaraan ama ay ka gaaraan kooxda kubadda cagta ee lester city galabka ayay wada ciyaari doonaan shanta galabnimo kooxda kubadda cagta lester city ayaa booqan doonta garoonka ay ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ma united oo trafood marka ninka layihahdo brandon rogers iyo weli waxaas hayaa erik tanhag tobabara kooxda kubadda cagta ma united manchester weli waxaa ka maqnaanaya ninka christian ericson sidoo kale kasamiro ayaa isagana ah ninka maqnaan doona oo kulankan ayaa ah kulankiisii ugu dambeeya maadaama eh, kulankii lidis uu qaatay ridkaar uu saddex kulan uu maqan yahay labo lidisa ah iyo hal kulan oo markaa la sara galabka sidoo kale mactomony iyo antony ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta man united waxay ku ciyaari karayaan shaxdan dugeya oo golhayaah ah ninka layihahdo alexander martines iyo frain dilot shaw iyo ninka layihahdo fred ninka layidhaahdo bruno fernandes iyo weliba savistiser ayay ku ciyaari karayaan sancho rush iyo weli ninka layidhaahdo wegrosti halka kooxda kubadda cagta laster city ay yihiin kuwa aad u khatar badan ninka laihahdo henejo iyo tete iyo barnes iyo madison iyo ciidago waaweyn ayaa ka hor imaan karaya kooxa cagta manchester united markii la eego kulankii ugu dambeeyey laster ay manchester wada ciyaareen waxay ahayd kulankii kowdii setembar kii markaasi oo kooxda kubadda cagta manchester hal gool iyo waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester goolkaasna sancho ayaa dhaliyey marka manchester iyo weliba kooxda cagta laster city labadan kulan markii ama labadan kooxood markii wad ciyaareen inta badan goolal badan ayaa iska dhalaya waxaynu xusuusanaa kulankii xisaab badnaa lixi tobankii oktoobar labakunkoylabaaatankii dhex maray markaasi oo kooxda kubadda cagta manchester united lagu garaacay afar gool iyo oo kooxda kubadda cagta leicester city ku garaaceen markaas kulankan waxyaabo badan ayuu markaasi dabcan uu quseeyaa wax badan ayuu muhiim u yahay haddaba leicester city ayaa waayadanba ahayd koox markaas dabcan markan soo fiicnaanaysay afar iyo labaatan dhibcood ay leeyihiin inkastoo hadday ku jiraan kaalinta afariyo tobanaad horyaalka ee premier leaga marka manchester iyagana waxay leeyihin afartan lix dhibcood afartan iyo sagaal dhibcood ayay tegi doonaan haddii ay markaasi ay guulaystaan warka afartan sagaal dhibcood ay tagaan koox kubadda cagta man city ayay saddex dhibcood u jirsan doonaan markii la eego marka manchester jaanis fiican ayay haystaan xataa waxay haystaan jaanis ah in horyaalka brimileaga xataa ay ku guulaysan karayaan balfeeri haddii ay badiyaan oo ay tagaan afartan iyo sagaal dhibcood saddex dhibcood ay u jirsan doonaan koox kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity sidoo kale waxay u jirsan doonaan eh, ilaa iyo eh, markii laga shan dhibcood horyaalka bermaliga kooxda kubadda cagta arsenal marka fursad ayay u tahay mancity in xalay kuftay marka manchester united inay guulaysato sidoo kale arsenal iyagana guul gaareen marka saddexdan ayaa ah saddexda kooxood sanadkan la saadaalinayo in ay ku guulaysan karayaan horyaalka bermaliga midkooda ma arsenal mise mancity ama kooxda kubadda cagta manchester marka manchester sanadkan aad yaday u kacsan yihiin oo markii la eego xilli ciyaareedkan markay ciyaareen kulan ka mid ah ayay badiyeen afar jeer ayay barbadhac galeen shan jeer ayaa la garaacay gool ay dhaliyeen jeer ama jeer ayaa shabaqooda la taabtay toban gool ayay haystaan markii la eego goolkay dhaliyeen ama goolasha laga dhaliyay marka kulan kale waxayse badan sboris caawa waxay ciyaarayaan kulan london derbia westham iyo weliba kooxda kubadda cagta sborts ayaa wada ciyaari doona toddobada habeenimo qadar soddon daqiiqa ah. marka waxaa ishayaa antonio conti iyo weliba kooxda kubadda cagta westham westham iyo weliba sports kulinkii ugu dambeeyey barbadhac ayuu ku dhamaaday waxaana uu ahaa kulankii ko iyo soddonkii agoosto ee labada kun ko hal iyo hal laakiin kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta westham ay soo muuqanaysa garoonka isbal stadium saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay marka westham iyagana xilciyaareedkan form fiican ma hayaan oo waxay ku jiraan kaalinta sideed iyo tobanaad ee horyaalka briveliga shantii kun ugu dambeysana saddex kamid ah ayay barbare galeen hal kulan ayaa la garaacay labaatan dhibcood ayay shaqaysteen labaiyo labaatan kulan oo ay ciyaareen marka westham iyaga xataa xaaladda way ku xuntahay xataa kooxda kubadda cagta sports iyagana soddon sagaal dhibcood ay leeyihiin markii ay ciyaareen saddex labaatan kulan labaiyo toban ka mid ah ayay badiyeen marka sports iyagana shantii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen waxay badiyeen keliya ee laba jeer saddex jeerna waa la garaacay dhanka kalena haddiinu eegno barcelona caawa waxa ay garoonkooda lagu magacaabo camnu stadium ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta kris ciyaarta kuwii tobanka habeenimo ay soo geli doontaa baarsha waxay doonayaan in ay sii dheeraystaan hogaanka horyaalka laliigaha konton iyo lix dhibcood ayay hantiyeen kow iyo kulan oo ay ciyaareen siddeed iyo jeer ka midna waa ay guulaysteen laba jeer ayay daroog galeen ama barbadhac galeen hal jeerna waa la garaacay gool ayay dhaliyeen keliya toddoba gool ayaa laga dhiday waana kooxda ugu fiican ama kooxaha markii la eego yurub kooxda ugu fiican markii la eego horyaalka laliigaha weeyaan keliya kuwii kulan oo ciyaareen keliya waxaa laga dhiliyay toddoba gool markii la eego waana in ka badan xil ciyaareedyadii ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta barcelona barcelona in kliishid sameeyaan ama markii la golhayahooda uu tergan sida noqdo oo markii ugu horeysay xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa weeyaan marka barsha konton lix dhibcood ay real waxay leedahay konton kow dhibcood waana adiga labaad ku jirta xalay iyagana waxay garaaceen oo markaasi dabcan ay guul gaareen kooxda kubadda cagta usasuna oo markii la eego ciyaartooyda kooxda kubadda cagta real madrid qaarkood ayaa la nasiisiinayay oo waxaa markaasi sinada qaybkaha ah ciyaartooyda muhiima ah sida karim mizema oo markaasi kulankan san ciyaarin marka kulanka weerarka waxaa lagu soo bilaabay rodrigo fade falfardi iyo frisha chia halka kamafinga sibayos iyo mudrig ama ninka layidhaahdo mudrig uu markaa uu ka mid ah ciyaartooyda xalay david alaba nacho milatao rediger an tubat cartua marka waa ciyaartooydii xalay kooxda kubadda cagta ee madrid shaxdooda lagu soo bilaabay fadi falfardi ayaa xil ciyaareed qurux badan qaadanaya waana xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ah, xil ciyaareedkan markii la eego sanadkan horyaalka ee laliigaha marka fadi xil ciyaareedkan gool ayuu sii marayaa xilciyaareedkan afar goolna uu caawiyey soddoniyo gool waa soddoniyo kulan uu saftay marka waa xilciyaareedkiisa ugu fiicnaa ah. fadi falfardi xataa asaansiyo sidoo kale waxaa aad iyo aad loo ammaanaya ciyaaryahaan waxaa jira oo oo aad u khatar badan oo bedel lagu keenay waana ciyaartooyga la yidhaahdo rodriguez waa wiil da'yar ah oo markaa uruguyaan ah marka wiilkan dhashay julay sana jir ayaa caawintiisii ugu horeysay sameeyey marka wiilkan asagana waxaa loo arkayaa weeryahaan aad u khatar badan marka waynu arki doonaa waxyaabaha kale soo baxa kulmada kale marka atletico madrid oo kale atletico bilbao la ciyaari doontaa sareeda talyaaniga atlanta iyo lecia wada ciyaaraya yufa iyo weliba roma iyo weliba halis ciyaarayaan waayahay saaxiibada ah guud ahaana barnaamijka ciyaaraha yeelan intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiis xigaan ola kulanta